alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wasalama wabaaraka calaa nabiyina muxamedin waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigani waa kii shan iyo tobnaad oo ka mid a ah kitaabkii khulaasatu nuur alyaqiin fii siirati sayidi almursaliin oo iska lahaa asheekh cumar bnu yaxya bni cabdiljabaar raxmatullaahi caleyh addarsu thaalithu walarbacuun darsiga afartan iyo saddexaad dalabu qurayshin quraysh raadinteedii weeye rasuulallaahi rasuulkii alle ay raadiyeen sala allahu caleyhi wasalam lamaa goortii saxat qurayshun tilka leyla saam idin qore walam tajid fii beyti rasuuli sala allahu caleyhi wasalama ila bna camihi caliyan ishtadda xanaquhum lamaa goortii saxat qurayshun qurayshi ay ogaatay Eh, ama ay soo jeeday saxat buu idiin qoray soo ya waa shanayn dayib markay marka soo jeeday oo ay saxiixsatay tilka taa leylata ee hameenka ah oo walam tajid aysan helin fii beyti rasuuli rasuulka gurigiisa sala allahu caleyhi wasalama ila bna camihi in adeerkii maahan caliyan cali ah ishtadda waxaa darnaaday xanaquhum ciilkoodii habeenkii o dhan bay soo jeedeen lamaa saxad qurayshun tilka leyla habeenkaasay soo jeedeen gurigiina cid kale kamaysan helin fa arsaluu way direen shubaanahum da-yartoodii bisuyuufi seefay la direen iyo walcisiyu ulo tabxahu xaalo ay baarayso cani rasuuli rasuulka sala allahu calayhi wasalama fii kulli jihatin meel kasta waqad jacaluu waxay u yeeleen liman ruuxa ya-tiihim ula yimaada bihi asaga aw yadulluhum ama tusiya calayhi dushiisa mi-ata naaqatin boqol neef oo geela jaa-isatan oo jaa-iso ah waqad wasaluu way gaareen filbaxhi baaridda canhu xaggiisa la baaraya ilal qaari godkii uu ku jiray bixaydu meel low nadara hadduu eegi lahaa axaduhum midkood fiihi godka dhexdiisa la raa-a uu arki lahaa ar rasuulka sala allahu calayhi wasalama iyo wa saaxibahu saaxiibkii wa ra-aahum abuubakrin abuubakar baa arkay oo godka ku jira ayagoo godka ilinkiisii taagan fa bakaa markaasuu ooya fa qaala lahu rasuulu rasuulka wuxuu ku yidhi laa taxsanha murgoon ina allaaha alla macanaa la jirankeenna weeye fa acma allaahu ilaahay baa tiray absaara almushrikiina gaalada araggoodii wa rajacuu way noqdeen khaa'ibiina xalayyihiin kuwo hungoobay oo aan waxba soo helin shan qodob ayuu musanifku meeshaan kaga hadlayaa qodobka koowaadi waxa weeye qoraysho hameenkii o dhan markay soo jeeday oo gurigii waardiye ka haysay waxaa u soo baxay nebi maxamed meesha inuusan joogin oo qofka joogaa uu cali yahay markaasay xanaaqay qodobka labaad dhallinyaradoodii baa seefo iyo ula inta loo dhiibay baa waxaa la yidhi ha la soo baaro dhan walbana ha laga soo raadiyo maxamed qodobka saddexaad qofkii keena nebi maxamed nolol iyo geeriba ama dadka tusiya ballanqaad waxaa loo ballanqaaday boqol neef oo geela in la siinayo abaalguud loo siinayo qodobka afaraad say u baarayeen le-anna waa rag ninkiiba ay u muuqato boqol halaad in la siinayee godkii uu ku jiray ilinkiisa soo istaageen nebiguna godku ku jira ilaahay ma waafajin gaaladii marka godka inay fiiriyaan oy hoos fiiriyaan waa iska taagtaagan yihi abubakarna wuu u jeedaa godku kula jira adigoo godka ilinkiisa taagan markaasuu qaracmo nebi allow mid ayaga ka midu hadduu hoos hal mara u fiirin lahaa wayna arki lahaabi markaasaa nabigu yihi sal alla alay waslam abubakarow waxaad u malanaysaan laba ruux oo ilaahay saddex ku yaho ilaalinayo ilaahay baa inaa ilaalinayo ha ka murgoon laa taxzan in allaha macana soo qur-aanku arag ilaahay baa ina xifdinayo inaa ilaalinayo maceenna ah mararaha murgin ayib ilahay waa ka tira marka ayagiio inta meeshii soo maray u haystay inuusan meeshaanba joogin bay iska noqdeen halkaa waxaad dareemaysaa gaaladu say u jeclaayeen nabi maxamed iyo diintu wada inay ka takhallusaan iyo ilaahay si ugu talagalay nebi maxamed iyo diintiisa inuu bannaanka keenoo soo daahiriyo cadaadiskooda iyo dhibkoodaas uusan waxba kala tegin wa ficlan tii ilaahay rabay baana hirgashoo dhacday lamaa goortii saxad ay eh, waxa weeyaan gashay ama ogaatay qurayshun quraysh tilka taas al leylata ee hameenka ah hameenkii o dhan bay soo jeeday walam tajidaysan helin fii beyti rasuuli rasuulka gurigiisiina ila bna camahu inadeerka gurigiisain adeerkiis maahan caliyan cali ah ishtada waxaa darnaaday xanaaquhum ciilkoodii baa darnaaday ciilkoodii ayaa darnaaday waagii baa u baryey maxamed lama hayo cali baa meeshii jooga fa arsaluu way direen shubbaanahum da-yartoodii dhallinyartoodii bisuyuufi seefay la direen iyo walcisiyi cisiyi ulo tabxahu xaalo ay baarayso cani rasuuli rasuulka sala allahu calayhi wasalama fii kulli jihatin dhan walbana way ka baarayaan waqad jacaluu waxay yeeleen liman ruuxa yatiihim la yimaada bihi asaga ya-tii la yimaada him ayaga bihi asaga u keena aw yadulluhum ama tusinaya calayhi dushiisa odhanaya halkaanu soo joogaa calayhi dushiisa mi-ata naaqatin boqol neef oo geela abaalgud loo sameeyey loo siiyey loo ballan qaada jaa-isatan oo abaalgud ah waqad wasaluu way gaareen filbaxfi baaridda canhu xaggiisa la baarayo ilaa qaar ilal qaari godkii baa la gaara godke weye qaaru thawr waa hagaag bixaydu meel low nadara hadduu eegi lahaa axaduhum midkood fiihi godka dhexdiisa la ra'aa uu arki lahaa an rasuula rasuulka sala allahu caleyhi wasalama iyo wa saaxibahu saaxiibkii wa ra'aahum waxaa arkay hum gaaladii abuubakarin baa arkay oo godka ku jira fa wuu ooyay oohintiisana maysan maqal fa qaala lahu rasuulu fa qaala rasuulu rasuulka wuxuu ku yidhi lahu abuubakar laa taxsan ha murugoon ina allaaha alle macanaa la jirankeena wey fa acma allaahu ilaahay baa indhatiray absaarahum araggoodii absaara almushrikiina mushrikiinta araggoodii wa rajacuu way noqdeen khaa'ibiina xalayhim kuwo hungoobay oo aan waxba gacan ku hayn as-ilatun maadaa camilat maxay samaysay qurayshun quraysh sabaaxa tilka leylati hameenkaas ayadaa subaxdiisi waa gartay gurigii dee isku wara jireen waad garanaysaan hal arsaluu ma direen axaddan qof lilbaxhi baarid canhu xaggiisa la baarahaa maadaa cayanuu maxay abaa u magacaabeen jaa-isatan abaalgud lidalika arrinkaas boqolneef oo geele ayna wasaluu xaggee bay gaareen filbaxhi baaridda canhu xaggiisa la baarayay godkii man iladii kii waa kuma ra-aahum arkay fi qaari godka adigoo ku dhex jira yaa arkay abubakar man iladii kii waa kuma ra-aa arkay hum gaalada min al godkana ka arkay isagoo ku jira abubakar baa arkay ayagoo banaanka taagan alkhulaasa gebagaba wafi sabaaxi subixii dalabadhaa way dalabtay qurayshun quraysh macnaha lamaa saxad qurayshun baa waxay ahayd markii waa bariisatay tii horeeto subaxdii markay ahayd qurayshna waagu u bariyey ayay raadiyeen dalabat waxay raadisay humaa labadoodii qurayshun quraysh baa raadisay wa fi sabaaxi subixii dalabat waxaa raadisay humaa labadoodii qurayshun quraysh wa wasaluu waxay gaareen ilal qaari godkii walaakinahum ayagu lam yahtaduu kuma hanuunin ilayhimaa ayaga helitaankooda wa ra-aahum abuubakri baa arkay fa bakaa wuu ooyey uma jacaluu waxay u yeeleen mi-ata naaqatin boqol neef oo geela ah jaa-isatan abaalguda liman ruuxa yadulluhum tusinaya calayhi dushiisa addarsu alkhaamisu walarbacuun waxbaan ka booda miya addarsu alraabicu waalarbacuun casharka afartan iyo to afraad afartan iyo afraad khuruuju nabiyi waa nabiga bixidiisa sala allahu caleyhi wasalama al qaari godkii uu ka baxay qaaru thowr bacda an inqataca markuu go-ay oo dhammaaday albaxdu baaritaankii nabiga la baarayay waa la raadiyey waa la raadiyey waa la waayay kharaja wuu baxay maca saaxibihi saaxiibkii la jirankii saaxiibkii waa kuma abubakar waqad aqaama way nagaadeen fil qaari godka thalaatha layaalin thalaatha layaali maxaa waay saddex meen god ma ku jiri kartaa adugu saddex meen bay god ku jireen marka innaga lakiin waxaa laga yabaa inagu adkaatay inaan god galla meeshaas diintooday la fakanayeen kaana cabdullaahi wa kaana cabdullaahi bnu abi bakrin wuxuu ahaa ya-tiihimaa mid u yimaada filmasaa'i galabkii wa yukhbiruhumaa wuu uga warrami jiray biakhbaari qurayshin qoreysh warkeeda cabdulaahigan meesha inoogu qoranoo cabdulaahi bnu abi bakar ah waa wiil yarbu ahaa laakiin wuxuu ahaa sirdoonka dowladda nebi maxamed ba salla aleyh wasalam habeenkiina ayagu u imaanayaa galabkii intuu dheelmado isla hameennimadii tago oo reemaka u tago oo la waabaristo oo waxay sheegayaan iyo say u shirayaan iyo xoolaha ay u magacaabayaan iyo maxamed halkaa laga raadiysay u leeyihin busoo ogaan intuu soo baxuu nabiga abubakar u sheegay saasaa lagu tashaday halkaasay wax marinayaan ayaguna nin weyn oo wax garanaya umaba qabaan kura yaroo meesha iska jiif jiifa bay u arkaanba asaguna waa nin dhan oo sirdoon aho sirtooduu dhegaysanaya nabigii abubakar buu u gudbinahaya wax shakiyaba kama qabaanba ninkaanaaba sir idinka gudbinahaya weligoodba ismale ayib lambar hoose ma idiin qabta waa kana wa kaana wuxuu ahaa yusbixu bimakata maka midku waa bariista ka-annahu aba asagoo naaibun seexday biha iyada waagu markuu soo dhow yahay buu nabigii abubakar kasoo tagahaya ma ku imaanaya isla intii waagiisu baryin subax marka lasoo kaco meeshuu kasoo toosaya marka waxay u qabaan marka xala inuu meeshaan bariyey nabiguna la jooga xalay abubakar oo wax usoo sheegahay oo u warbixinayo fa idaa samica min qurayshin quraysh markuu ka maqla khabaran wax war a ah min jihati rasuuli oo xagga rasuulka ku saabsan iyo wa saaxibihi saaxiibkii rasuulka abubakar ah jaa-a wuu u keeni jiray ilayhimaa labadoodu uula imaan jiray leylan habeennimo habeennimu keenaya wa akhbarahumaa warkuu u sheegi jiray biha asaga wa akhbara wuu u sheegi jiray humaa labadood bihi warka wabaata wuu hoyan jiray cindahumaa agtooda ayagula seexana adinka hore taqriiban markay tahay meelahaasoo kaleeto soo dhaqaajina meesha uu joogay iyo meesha gaaladu joogtana waa isu dhowda bis soo gala jagboonti marka dadka lagu baaro ayana ma jirin markaas khalaas wa kaana cabdullaahi bnu abi bakrin wuxua ya-tihimaa mid ula yimaada fil masaa-i galabkiiba uu imaan jiray wa yukhbiru wuxuu u sheegi jiray humaa labadooda biakhbaari qurayshin quraysh warkooda wa kaanat ukhtuhu walaashi waxay ahayd asmaa u asmaa asmaa bintu abi bakar ta mid ula timaada bidacaami raashinka khufyatan si qarsoodi ah <coughs> khowfan cabsi ay ka baqaysa min qurayshin quraysh asmaa bintu abibakarra cuntay u keeni shib ayana waa gabar yar cuntaday keenaysaa waa u dhigaysaa waa dhaqaajinaysaa aabbahay halkaanu ku jiraa iyo nebiga halkaan ku jiray iyo qof iska daldalmaysa ma aha waa sirdoon dowladda nebi maxamed bay sirtiisa haysaa way xajinaysaa marka qofka muslimkaana inuu aamin yaha la raba oo wixii lagugula faqoo lagugu siraystoo khayr aadan sheegin khalaas walamaa goortii jaa-a uu yimid humaa ay labadoodii addaliilu daliilku waa maxa kii dalyaqaanka ahayoo labada halaad ula joogay soo hadda ka hor ila ballamay inaan soo maray casharkeennii hore kii markuu ula yimid biraaxilatayni labadii halaad fii sabaaxi alyowmi athaalith maalinkii saddexaad subaxdiisa rakibaa way fuuleen oo wasaaraa way socdeen qaasidayna xaale ay yihiin kuwo u socda almadiinata madiina u socda walaqad laxiqa waxaa ka daba tegay bihim ayaga fi dariiqi wadada dhexdeeda suraaqatu nin suraaqa la yidhaha suraaqatu bnu maalik wa araada wuxuu doonay an yaqtula inuu dilo alrasuula rasuulka sala allahu caleyhi wasalam fa fashila wuu ku fashilmo hoos u fiirso wa kaana wuxuu ahaa qad samica mid maqlay bijaa-isati abaalgudkii allatii abaalgudkaasoo jacalad ay yeeshay haa iyada qurayshun quraysh liman ruuxa ya'tiihim ula yimaada bimuxamedin maxamed wuxuu maqlay qofkii maxamed keena nolol iyo geeriba ama meeshuu jooga soo sheega boqol halaadoo geeluu leeyihi markaasuu is yira aleleh meeshaan maanta laguma dhaamo geelaas ku guulayso wuxuu sameeyey falaxiqa laxiqa rasuula rasuulku ka daba tegay sala allahu aleyh wasalam xataa danaa minhu ilaa uu ku soo dhowaadayba fa catharat waxaa kuftay farasuhu faraskiisii fa khara canhaa asna wuu ka dhaca iyadii faraskii u saarnaa ee la ordayey baa kufayba asna wuu duula marka uma rakibahaa haddana wuu fuulay wasaara wuu socday xataa saara ilaa unoqday ilaa uu noqday yasmacu mid maqla qiraa'ata rasuuli rasuulka akhrintiisa rasuulka asagoo gaadiidka saaran buu qur-aanka akhrinahaya marka inta usoo dhawaaday rasuulka qur-aankiisa uu maqlaya oo akrinayo mikrofonna lama haysa waa laisu dhawa wa huwa yaltafitu asagoo milicsanaya wahuwa laa yaltafitu dha asagoon meelaha dhuganaynin meel la fiirinaynin iska socda nebigu degan oo baqdin ma leh fa qaa'imata farasi suraaqatu suraaqata fasaakhat waxaa dhulka gashay qaa'imata farasi suraaqata suraaqa faraskiisii lugihiisii labadiisii lugood oo hore ayuu dhulka logo-a fa khara canha wuu ka dhacay faraskii si uu u ordahayey lugahaba badh go-ayba dhulka asna wuu ka duula marka wuu saara faras ordayu ahaay ar maxaa dhib haysta uma zajaraha wuu canaantay faraskii u canaantay xataa nahadat ilaa ay kacday falam takad maysan sigin takhruju inay soo saarto yadayha labadeeda gacmood xataa sataca liaahaarihimaa qubaaru saaticin fi samaa'i midlu dukhaan xataa sataca ilaa uu korka kacay kor u kacay liatharihimaa raadkoodii qubaarun boor saaticun ee kor u kacaya fi samaa'i xagga sare midlu dukhaani sida qiiq oo kale fa calima suraaqatu suraaqa wuxuu ogaaday anna camalahu shaqada uu qabanaya iyo orodkiisaani daa'icun wax dayacmoon waxba taran inay tahay tan isaakood ordaysabi waxna ma haysi wa khaafa wuxuuna u baqay calaa nafsihi naftiisa wuxuu yidhi walle faraskaagii dhaqaaqi waah markuu maxamed kusoo dhow yahay oo dhulka u go-haya adiguna waad ka dhacaysaa dadkii kula socday kasoo tagtay keligaabaa tahay hadda adaaba halis ku jira bus qaaba lagu qabanayaaba wuu baqa marka fanaadaa wuu u dhawaaqay humaa labadoodii nabigii abuubakar wa dalaba wuxuu ka codsaday minhumaa labadooda al amaana war nabiyahu inabadgeliyaba iyo meeshaa taagnaha keligay waxba gacanku maahayo war hal inabadgeliyo boqol halaad buu raadinaya haddana asiga badbaado raadina fa aamina wuu aamin noqday wa rajaca wuu noqday khaa'iban isagoo hoogay ayuu soo noqdaan waxba haynin intaa keliya maaha inuu kusoo noqday nebigu warqadkaa kala saxiixdo wuxuu leeyahay haddaad maka kusoo noqotid dib dambe inaada dhib ii geysanan ii saxiix ayo waa loo ogolaaday bas anaa quraysh u tagayo waxaan leeyahay halkaan cidina idinkama jirta idinku iska tagay ninkii dhammaayo ku talagelaya boqol halaad inuu helo nebigii abubakar soo qabto quraysh buu inta ka hortagay baa lihaye maxaad haysaasi waxba tan isaakanaa ordahyi halkaan maxamedna kaama jiro abubakarna kaama jira meel kale ka raadiyey wuxuu ka baqayaa kii ka daba taga dhulku inuu u go marka wuu ku talagalay ilaahay amarkiisa wax yar ka hor cadow buu u ahda waa cayrsanayay wax yar kabacdina qof difaacayo u raadgadayuu noqdo yiri meesha xaba inkama jiraan ilahay baa quluubta addoommada gadgadiya waa hagaag <coughs> bacda an inqataca intuu go-ay kabacdi albaxdu baaritaankii canirasuuli rasuulka la baarayay kharaja wuu baxay maca saaxibihi saaxiibkii la jirankii nebigu waqad aqaama way nagaadeen fil qaari godka halaada layaalin saddex habeen wa kaana cabdulaahi bnu abi bakrin wuxuu ahaa ya-tiihimaa mid ula yimaada fil masaa'i galabkiibuu u imaan jiray wa yukhbiru wuu u sheegi jiray humaa labadooda biakhbaari qurayshin quraysh warkeeda wa kaanat ukhtuhu walaashi waxay ahayd asmaa u asmaa'a ta'tiihimaa mid ula timaada biacaami raashin khofyatan si qarsoodi ah khowfan cabsi ee ka baqaysa min qurayshin quraysh walamaa jaaa markuu u yimid humaa labadooda addaliilu ninkii dalyaqaanka ahaa biraaxilatayni labadii halaadna uula yimid fii sabaaxi yowmi thaalithi maalinkii saddexaad subaxiisa rakibaa way fuuleen gaadiidkii wasaara way socdeen qaasidayni iyo qaasidiina labadooda la odhan karaa qaasidiina haddii la yirahdo waa labadooda iyo ciddii kaloo la socotay qaasidayna haddii la yirahdo waa labadooda qaasidayna xaliyin kuwa u qasdaya almadiinata madiino walaqad laxiqa waxaa ka daba tegay bihim ayaga fii ariiqi wadada suraaqatu suraaqatu bnu maalik wa araada wuxuu doonay an yaqtula inuu dilo alrasuula rasuulka sala allahu aleyhi wasalama fa fashila uu ku guuldaraysta asilatu su-aalo <clears throat> kam aqaama rasuulu rasuulku imisuu ku nagaa wa saaxibuhu saaxiibkii filqaari godka man kaana iyou ahaa ya-tiihimaa mid u keena bil wararka cabdullahi bni abibakar man kaana ya bitacaam raashinka yaa u keeni jiray asmaa mataa saaraa ila ilaalmadiinati madiinu goormay aadeen markuu gaadiidka u keenay ninkii dalyaqaanka ahaa waa hagaag man laxiqa bihimaa yaa soo haleelay fi ariiqi wadada yaa wadada kaday suraaqatu bnu maalik alkhulaasa gebagebo kharaja way baxeen min alqaari godkii bacda halaadi layaalin saddex xameen gadaashood wa kaana waxay ahaayeen aalu abi bakrin raa bakar yaqduuna kuwii soo kal lahaa calayhimaa dushooda biacaami raashin wal akhbaari wararkana waa u keeni jireen wixii warow magaalada ka jira huma saara maca daliili uma saara miyuu idiin qoray mise saaraa ya haa saasaa qurux badan uma saaraa way socdeen maca daliili ninkii dalyaqaanka ahaa wa kharaja waxaa baxay fii ihrihimaa raadkooda gadaashi raadkooda waxaa ku dhacay suraaqatu bnu maalik facaada wuu soo noqday khaa'iban xaaluu yahay mid guul daraystay wallahu aclam sala allahu wasalam wbaarak caley